ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد waxaa inoogu dambeeyey ramadaan ka hor alla inagu soo nabad celi cibaadadana allaha inaga aqbalo tii horeynu gudanno iyo taa soo socotaba waxaa isugu dambeeyey bishii sagaalaad sagaal iyo tobankeedii waxaynu maraynay lix boqol iyo soddon xadiidka ah baynu ka bilaabaynaa maalmihii ugu dambeeyey shacbaan halkaasaynu marayni waa haddii isku arqaamayihiin ama tirada kutubtu waa laga yaabaa qaarkood inay wax iska yaro badbedelaan laakiin lix boqol iyo soddon buu kaygu qoraya waxaynu ku dhex jirnay xajka iyo sifadiisa sifadu waa tilmaanta uu leeyahay xajkii rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo asxaabta wuxuu lahaa khuduu canii manaasikaku wadadiioo iga qaata camalkiina manaasikaku taa wuxuu ka dibaaqayaa oo uu ka daba socdaa nebigu odhaahdii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ilaahay ay baryayeen ay lahaayeen maxay wa arinaa manaasikana markay kacbada dhiseen ilaahay oo meelahana ku cibaadaysan lahaydna tusi ilaahay baa tusiyey nebi maxamedna malaggaa tusiyey isaguna asxaabtuu tusiyey iyaguna inagayna tusiyeen waa cibaada cibaadadu waxay u baahan tahay muuqaalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo maqalkiisa in la dabagalo laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir cidda ilaahay iyo aakhiro rajaynaysa macnaha rumaysan kudayasho wanaagsan ayaa idinku sugan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum ciddii nebi moxamed jecelaha ku dayatown marka eh, xajka iyo sifadiisa qayb waynu soo qaadanay oo waxa aynu xadiidkii dheeraa ee jaabir markaad dib u eegto sifadoo guud ahaana buu soo sheegay marka gaar gaar ahaan iyo axkaamta kala goongoonida ah ee la xidhiidha un sifadii xajka ayaa axaadiidtan soo socotaana tilmaamaya waana janis weeye waktigii sidaa la taagan yahay xajka waktigii baasaaboorada diyaaraduhu ay qabanayeen fiisayaashuna ay soconayeen welina waktigiisu aanu xidhmin qofkii awoodu leh inuu ku baraarugo oo jaaniska uu ka faa'iidaysto wey man araada alxaja man araada alxaja falyucajil fainahu qad yamrudu almariidu wa tacrudu alxaaja aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofka cibaadadan ay ku waajibtee doonaya inuu soo guto ha ku dhaqsadaa buu nebigu waa laga yaabaa inuu bukoodo oo bukaankaasi u saamixi waayo waa laga yaabaa in muraad adag adag iyo mas-uuliyade ay qabsato uu kaba bixiba waayada dadka had iyo jeer sharkadaha iyo ka shaqeeya dawladda iyo mas-uuliyadaha iyo marar badan buu qofku isidhaadaa maanta sidaad u mashquulsan tahaye ama daymaha uruuri ama mas-uuliyaddan iska yaro dhammee ama intan isgaarsii oo mashruucani ha dhammaystirmo dabeedna wuxuu leeyahay sanadka dambe sanadka sanad walba wuxuu odhanaya sanadka dambe socoyba waa ilan naftaa gadaanka sudhane marka jaaniska aad baynu dhiirinaynaa qofkii camalkani ku waajibay inuu ku dhaqsado waxaanad iska jarini kaama go-aan hadday tahay adduun iyo hadday tahay waktiba saddexdaa wiiga lagu maqan yahay xajka iyo labadaa kun oo dollar oo qofkuu bixinayo in uu maalkiisa iyo waktigiisa ka jaro dabeedna uu faralkan ilaahay uu ku addoonsaday ee sida raaxada ah ee nafiska aynu usoo gudanayno dadka u sheega saaxiibadiina iyo ehelkiina mar cibaado ilaahay baa kugu waajibtay xoolahaaga ka soo xad arsaaqadda aad doondoonaysad isleeda isgaadhsiina halkaasaaba uu yahay miftaaxeeda iyo siyaadaha dakhliga lagu kordhiyo marka la eego asaasiyaadka ikhtisaadka ayuu xajku ku jiraaba taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani lkhabas fainamaa yanfiyaani alfaqra kamaa yanfi lkiyaru khubsa alxadiid aw kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam xajka iyo cumrada isku xidhiidhiya buu nebigu oo markaa tan la timaada ku celiy oo ku celiy oo ku celi waxay u buufiyaan faqriga bahalka la yidhaahda inu necebnahay sida buufimada dabku ay xadiidka wixii wasakha uga saarto marka haddii faqriga aadla il darantood isleedahay intan intan gaadhsii isagaaba ilaahay kugu gaadhsiinaya waanay jiraan ragga qaarkood oo intay dhadhamiyeen kama dayn waayo o yihi waliya way ii badatay faa'iidadii markaan xadkii badiyey iyo cumradii sidaa darteed waxaabaan isku laasimiyey sanad walba faa'iidada soo baxda uun tan beersan inaan ka xajiyo oo aan kala joojininba waayo waa dhiirigelin runtii oo dee haddii aad qof masal iska dhegtiisa huwaday oo faralkan aan gudanin aada baraarujiso ajriguu xajka ka hela mid leegun baad leeda laa yahdiy allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam man dalla calaa khayrin ka faacili qofka walaalkii khayr tusiiyaa intuu khayrkaasi helay kaa khayrka sameeyey intuu helay in lagun badood ma leeda waay aynu haddaba u gudubno Eh, camalkan iyo runtii aqoontii u baahnaa weliba qofka xajaya axkaamtan inuu aada u qaato waa daruuri weyn wa can abi yacla wa can yacla bni umayata radia allahu canhu qaala baafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuu soo dawaafay oo kacbada ayuu dawaafay muddabican isaga oo ku jeeni qaaran biburdin akhbara go ama macaawis cagaaran isagoo ku jeeni qaaran rawaahu alkhamsatu ila annasaa-i wa saxaxahu tirmidi xadiidkani waxa uu tusinayaa markuu qofku dawaafayo kacbada inuu jeeni qaarto sifada xajka waxaa ka mid oo sunno ah faral maahae waa sunne jeeni qaarasho jeeni qaadashada qof kastoo soomaaliya dee wuu garanayaa baan filaya intuu qofku degtaa bidix ku asaaro inuu eh, gacantan midigna kilinkilada hoos mariyo sidaa u hilaabto hilaabashadaa iyo jeeni qaarashadaa exraamkii la jeeni qaaranayo kaa weeye mudabican idibaacu sidaasi baa nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka sababta caynkaa loo samaynayaa waxa weeye maadaam dawaafkii xoogaa guclo ahi ku jirto guclada iyo habu socodka wanaagsan bay taasi kaa saacidaysa oo markuu qofku hayruufayo ama uu hillaaban yahay waxa uu guclada kaga wanaagsan yahay markuu jeeniqaaran yahay jeeniqaarkay guclada ku fiican iyo saxmadda uu gelayaaba ciddii ugu horraysay ee sidan samaysayna waa rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa cumratu lqadaa baanay sameeyeen cumratu lqadaa waa si aynu soo marnay sannadii toddobaad markii ay gaaladu yidhaahdeen xumadii madiina ayaa nebigi asxaabta daciifisay waa kii yidhi ha tusiya cadowga inaynu xooggana waa kii guclada markaa sidii bay u socotaa waxa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa meeshaa meel aan ahayn oo kale jeeni qaarashadu jeeni qaarashadu ma habboona marka uu qofku xidhan yahay camalkan cibaadada ee xajka iyo cumrada inta kale wuu hillaabnaanaya laakiin halkaa marka uu marayo dawaafka intaa uu dawaafayunba hilaabasha ayuunbuu imanayaa jeeni qaarkaas oo garabkaa midig la bannayn karaa way iska dhacdaa dadku had iyo jeer markan ay ixraamka xidhan yihiin inay iska yara hawl fududaystaanoo aada arkaysa sidooda badan caamadu garabkaa midii way iska qaawan yihiin oo way iska jeeni qaartaa laakiin sunnuhu waa waktiga dawaafka un inta kale qofku waa inuu iska hilaabnaadaa oo labadiisa garab ay u qabsoonaadaan taah lala socdo xadiidka waxa aynu ka faa'idaysanaynaa kale dharka ixraamka inuu caddaadaa waa iska wanaagsantao waa fiican tahay un laakiin midabkaa caddaanku shardi maaha midabkaa caddaanku shardi maahee midab shay midab leh qofku oo aan caddaan ahayn wuu ku dawaafi karaa macnaa wuu ku cumraysan karaa wuu ku xaji karaa oo shaygaagii barabaraha lahaa ama sidan dee nacawistan iminka nebiga cagaaran ama midab kale leh qofkii jumcada tegayey iyo meydkii la kafmayey iyo qofkii muxrimka ahae dawaafayey mid walba cadaanku waa sunna un uu iska wanaagsan yahay laakiin qofku wax kalena u gashan karaa sidaad jumcada u gashanayso dharaan caddayn ama ay kugu bannaantahay mid cad iyo mid aan caddayn labadaba ayaa qofkii kafantiisiina labadaasiba u bannaan markuu muxrimka labada arrimoodba u bannaan faral maaha taana hala ogaado rasuulullaahi maxamed baa ku dawaafay mara cagcaran waayo waa aqoontu yaryaraysi ma leh mar walba waxaa laga yaabaa qofka in jahlihi inay ka fuqdo ama shay uu qofku u haysto inuu daruuri iyo faral yahay in ehm, lidalik baa marka masalan diyaaradda la raacayo oo kale dadka qaarkood oo iska caamo ah xajkana u haysta inuu iska yahay ama dee wax iska caadiyo magaalo la tegayo oo kale markuu diyaaraddii soo fuulo isagoo suurkiisii iyo kabihii buurkaa iyo sharabaadada iyo waxaa xidhan ee dabeedna la doono in looga naseexeeyo laydhaa war neefbaa kugu waajibaya boqol dollare si aad uga fursato dharkaagana xarayso bacda ku rido go-aagan aada huwanayse aada ugu talagasho huwashada iyo iyo macawista oo aad kala furtana midna hilaabo midna gunto meesha kigadaa kol haddaana caddayn buu leeyay kol haddaana ixraam ahayn iga daa macnaa de wuxuunu arkayun qofkani wax cad un la xidho isaga maradan kala baxsan unbaa laga doonayay fidyadii iyo dembigii iyo deebihii ku waajibi lahaana wuu kaga fursanaya waay wa can anasin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa yuhillu mina almuhillu yuhillu mina talbiyad buu akrii jiray labayk allaahuma buu akrii jiray almuhillu ka doonaya inuu talbiyad akriyo kii doonayaa talbiyu akri jiro labayk allaahuma buu iska wari jiray falaa yunkaru calayhi laguma diidi jirin wayukabiru mina almukabir ka annaga naga midihina allahu akbar buu kii doonaana odhan jiray falaa yunkaru calayhi laguma diidi jirin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay warintiisa waaya ma codkaydaan maqlayn ya uu yar eco buu leeya waa bahashan baa laga yaaba haatayar baa inta badan marka had iyo jeer afka aan loo dhaweynin ayay cod samaynaysa wayukabiru mina almukabir falaa yunkaru calayh sidaasi baa markaa anas wuxuu leeyahay xadiidku saxiixu muslim buu ku sugaya de isagoo dheere su-aal waxa weydiiyey anas inankii la odhan jiray moxamed ibnu abi asidiiq radia allahu canhum waardaahum maxamed ibnu abibakar sida la og yahay dee wuxuu dhashay sanadii nebigu uu xajayay xajatulwadaac waa tii um, asma bint bintu cumays umushay markuu nebigu soo baxayay berigaasuu dhashay dee nebiguna waa kii in yar kadib ba dhintay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee weynaan kuma soo gaadhi asxaabtii aadka u yaryarayd buu ahaa anas binu maalik buu waray iyagoo usii socdo carafa maalintii carafa loo sii socday ayuu waray wuxuu idhi anasow adigaa nebiga in badan la xajiye ama adigaa camalka la gute oo xajkii iyo dee cumrooyinkii u raacee maxaa la maanta oo kale maxaa samayn jirteen maalinka sagaaloodka marka laga sii socdo mina ee loo sii socdo carafa sidan imikaba aynu ugu soconno maxaa samayn jirteen dabeedna jawaabtan anas bixiye wuxuu ihi asxaabta ka doonayaana labayk allaahuma labayk ayuu akri jiray kii doonayaana allahu abar allahu abar allahu abar buu iska wadi jiray labadaa arimoodba way noo banaanaayeen buur xadiidkuna waa xadiid saxiix xadiidku markaa waxa uu waabinayaa ama hakinayaa culimada qaarkood oo odhanaya subaxa carafa loo sii socdaa la joojinayaa talbiyada qoladaa wuu hakinaya ihlaalkani waxa weeya rafcu sawti bitalbiya halkaa uu yihi yuhilu waa labayk allahuma daw qofku ku dhawaaqayo wey xadiidku markaa wuxuu tusinayaa dikrigaasunbaa muhiima ah. kii doonaya allahu akbar buu akriya kii doonaya talbiyadu akriya laakiin camalka u badnaa talbiyadu ahaa sidaynu arki doonana maalinka subaxa ciidda marka buurta lagu dhufto dhagaxa buurtaa jamratulcaqaba laydhaa keligeed la tuurayo ayaa la joojinaya allahu akbar allahu akbartuu ciidda la qaadaya laakiin inta horena takbiirtu mamnuuc maahee iyadana waa asxaabtu waa la iman jireen waaya alfaxwa fi lxadiid mafhuumka xadiidka laga qaadanayaa waxa weeye maadaam uu asxaabigu yihi cidna lama inkiri jirin oo lama diidi jirin qofka la yimaada wax aan sunno ahayn in sunnaha laga in laga joojin jiray waxaa bidcada ah ayaa xadiidka laga qaadanaya oo qofka sunnada la yimaadana waa la dayn jira waa loo okaygarayn kuwa la socdaa laakiin qofku waxaan sunnadii ahayn hadduu ku yeedhiyo ku dhawaaqo ama sameeyo jooji baa la odhan jira liannahu nusxu liakhiik waa walaalkaaga aada u naseexaynaysa qofka sideedaba bidco iyo xumaan la yimaada ama camalkii qalloocinaya adiguna aad garanayso ha ka wahsanina ha odhanin maxaa naga saaran isagiiyo ilaahay baa iska arkaya laakiin adiga waajibka ku saarani waxa weeye inaad u naseexayso tidhaa sidaa maaha waa sidan hadduu diido isaguu saaran yahay markaa eeb falaa yunkaru calayh qaar lagu inkiri jiray inay jireen ayaa halkaa ka fahamtay mafhuumka xadiid ila nafku waxna wuxuu ku tusiyaa manduuq ahaan oo waa wax uu ku hadlay waxna mafhuum ahaan buu ku tusiyaa waa wax laga hoos fahmay wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala cabdillaahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi bacatani اnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa i diray fi haqal culayskii xamuulkii iyo alaabtii la sitay ayuu yidhi xagga makaw sii qaad aw qaala ama ibnu cabbaas wuxuu yidhi fi dacafati dadkii maatida ahaa saxmadda looga baqayey ayuu yidhi sii raa cabdilaahi oo adaa xooge min jamcin musdalifaanu ka guuro galnay bilaylin wakti habeena muttafaqun calayh xadiidkaasi waxa uu leeyahay oo uu sheegayaa cabdilaahi bnu cabbaas ayuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy ow dee kollay saxmad baynu gelaynaa waxbaynu tuuraynaa alaabtan faraha badan aynu sidano sii qaad adugu oo intay buurtu cidlo tahay sii tuur dabeedna xagga maka sii gee riwaayanka qaarkoodna waxay tilmaamayaan amaba sidaad arkayso dee labada awda u dhaxaysa wadadkan ducafada ah kaxee iyo alaabta culusna sii qaad buurtu intay cidlo tahay ee aan la gaarin waktigii la tuurayo sii tuur oo sii dhaaf min jamcin fi laylin jamci waxa weeyaan waa musdelifa dadkuna wuu ku uruuraa salaadahana waa lagu jamciyaa maqribka iyo cishaa'iga habeenka ciidda ayaa lagu jamciyaa jamci baa la idhaahdaa wayajtamicu fiiha annaasu aydan dadkuna habeenkaa way isugu soo uruuraanoo meel kale cid tegi karaa ma jiro bilaylin waa wakti habeennimaa laga tegaya iyada dee waxaa laga dhaqaaqaya salaada subax kadibe goor habeennimaa baa laga tegaya xadiidka kalena aan raacina wacan caaishata radia allaahu canha qaalat ina abubakar sidiiq waxay leedahay allaha ka raali noqda iyada iyo waalidkeedbe ista'danat sawdatu xaaskii nebigee sawda la odhan jiray fasax bay weydiisatay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nebigay fasax weydiisatay laylata almusdelifa habeenka tobnaadee musdelifo loo hoyanayo maxay fasax u weydiisatay an tadfaca inay dhaqaajiso qablahu nebiga ka hor an tadfaca inay iska tagto oy ka guuro gasho halkaa musdalifa qablahu intaanu nebigu ka tegin nebigu salaada subax kadib buu ka tegayaaye iyaduna habeenkii ka tagto oo ay jaaniska iyo cidlada ka faa'idaysato sababtiina waa sheego wa kaanat waxay ahayd sabibatan yacni haqiila islaan culus bay ahaydoo miisaankeedu uu weynaa da-deeduna way oo dumarka kuwa u waaweyn bay ka mid ahayd xaasaskii rasuulka waana cuslayd fa adina lahaa uu nebigu ruksad buu siiye uu u wuxuu ihi iska sii guuro dabcan keligeedna maahe dad badan bay la socotaa muttafaqun calayh labada xadiid waxyaabaha laga faaidaysanaya waxaa ka mid a marka u horeysa habeenkaa musdelifo la joogo waa habeenka tobnaad manaa labada maalinka carafe iyo iyo habeenkaa tobnaad ee ciidda iyo maalinka ciiddana ku dar saddexdaas jeer unbuu xajka hawshiisa lafdhabartiisu waa saddexdaas maalinka sagaaloodka iyo habeenka ciidda iyo maalinka ciidda oo maalinkaa carafa dee nebigu waa ka yidhi alxaju carafa xajku waa carafa maalinka ciiddana yowma alxaji alakbar qur-aanku wuxuu ku sheegay maalinka xajka weyn maalinka weyn ee xajka xajka weyni maalinku dhaco waa maalinka ciidda markaa qofku saddexdaa caanamaal ee min labiyo tobanka saacadooda hawsha u culusina way jirtaa saxmadda u badanina way jirtaa oo hawsha waxaa badinaya saddexdaa caanamaal ka hor iyo kadibba dadku sibuu u filqan yahay ikhtiyaarna way leeyihiin ikhtiyaaraad bay leeyihiin macnaa doorashooyin kii doonaya inuu horeeyo kii doonaya inuu dambeeyo laakiin maalinkaa sagaalood hadday shan milyan yihiin iyo hadday afar milyan yihiin waxay ku qasban yihiin inay kusoo ururaan halkaa kii waddanka gudihiisa ka yimi iyo kii dabadiisa ka yimi aafaaqigahaa intoo dhammi barkulankaa looga baaqay bay isugu imanayaan dadka muwaadiniinta ee gaadiidka ku imanaya iyo kuwa soo lugaynaya meeshay doonaana ka yimaadaan oo dee dad aada u fara badanaa laftooda inta dabadda kasoo soo xasta barhkooda aan ka yarayn in fara badan oo ka mida ah waxay kusoo beegtaan maalinkaa sagaalooda dee ummadda intaa leega faraha badan eriyada xadidana iska kooban markay isugu yimaadaan waxa weeyaan saxmadiiba aada u badanaysa habeenkan musdelifo la joogana qofna ikhtiyaaruma laha inuu dhaafo oo iskaga taga dee waayo dhiig baa ku waajibaya oo almabiit bimusdelif waynu arki doonaa xukunkiisa isaguna waa faras dadkuna inay halkaa isugu yimaadaan habeenkaa iyana waa laga maarmaan intii halkaa ka soo guurtay in la eg xagga xuduuddana si un bay isugu dhow yihiinoo wax badan ma sii kala weyna musdelifo iyo carafa musdelifo waxay sii dheer tahay iyadu maadaama waktiga la joogayaa uu yar yahay oo ay tahay habeenkaa dee in kamida un usa saaco kakalabarh ka mida saacado ka mida ayaa loo yaro hoyanaya la joogaya iyada dhisma lagama samaynin oo wax dhisma ah oo ka dhisani ma jiro waa waa la xeeday waa bambanaa xooga xamaamaana waa lagu sameeyey dabeed dadku halkii waddadu gaadiidka uu marayay iyo meeshii kale ee loogu talagalay intaba way wada buuxinayaan baabuurtuna ma socon karayaan markaasaa la isla cakirmaya marka habeenkaa isaga ah saxmaddaasi maadaama ay jirto xadiidkani waxa uu tusinayaa in dadka maatida iyo ducafada ah sida dumarkii iyo caruurtii iyo kii cuslaa iyo kii xanuunsanayay iyo kii naafad ahaa iyo kii daciifka ahaa guuragal baa loo fasaxay saxmadda culusi intaana iman inay sii guuro galaan hadeenkaa tobnaad waxa taa ka horaysa hadyiga nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam in salaada subax uu ku tukado mashcaru xaraam fadkuru llaha cinda almashcari alxaraami wadkuruuhu kamaa hadaakum siduu idiin hanuuniye ilaahay uxusa xusa mashcaruxaraam marka joogtaan markaa salaada subax in halkaa uu ku tukado dabeedna uu ka dhaqaajiyo wuxuu ku beegan yahay intaan qoraxdu markay soo baxayso ama in yar soo baxdo ayaa buurta tuurashadeeda uu ku beegan yahay waa waddo weyn oo buura dhexdood ka soo dhacaysa oo eriya ballaadhan deolaami laga sameeyey marka sida loo sii guuro galayo ee loo soconayo dariiqalmushaaf haddii gaadiid la fuushayna wadooyin kalea laga soo wareegaya ayaa lagu dhaadhacaya ereyada loogu talagalay in la tuuro marka iminka halkan aynu marayno waxaynu ka soo soconnaa xagga carafa markii hore aynu xaasiibtaa soo maraynayna xagga carafaynu usii soconnay iminka laakiin habeenkii ciidda maalinkii ciidda iyo baynu maraynaa axkaamtoodii oo waxaa laga soo socdaa xagga carafa habeennimadii baa la soconayaa marka dadkii sidaasu u kala baxay dadka noocaasi in ruksad la siiyo ay iska sii guuro geli karaan waa la isla waafaqsan yahay sidaasaa u dhib yar saxmadday sidaa kaga badsanaya kaga fursanaya waa wax uu nabigu fasaxay calayhi salaatu wasalaam waktigu waa dayixu kolka uu dhaco ama habeenka kala barhkiisa wixii ka dambeeya wey mar hadduu habeenku kala barhmo labayo tobanka dee la gaadho ilaa kawda waa laga soo dhaqaajin karaa dayaxaasu kale dhaco dee habeenka waad garan karaysaa bishu toban tahay dayaxu wakti hore u dhacaya mar hadduu dam yidhaahdo waa lasoo dhaqaaqaya abu xaniifun baa taa kasoo soo in waktiga aan la tegi karayn laakin dee daliilkaa laga raacaya mar hadduu daliilku yimaado hebel ma jiro jumhuur fuqahaa walmuxadisiin waxay deliishanayaan xadiidka ibnu cabaas bukhaari iyo muslim ku sugan ee uhi kuntu fii man qadama annabiy fii dacafati ahli min musdalifata ilaa mina waxaan ka mid ahaa dadkii maatida sii kaxeeyey ee nebigu uhi hore uu usii socda musdelife iskaga tago xaggaa iyo mina buurtii la tuuraya ukaca tirmidina waa kaale sidaasaa camalka uu u badan yahay qofkii daciifka ahaa la garay kii xoog ahaa isaga ka war kii xoog ahaa sida u fiicani waxa weeye sunnaha nebiga waafaqsani in dee bacda subaxii uu ka yimaado kol haddii wax cuslaynaya oo dad iyo alaabi toona aanu jirin inuu isagu waktigii caadiga ahaa ee subaxa kadib uu soo dhaqaajiyo xaggaa musdelifo ka yimaado waxa iyaduna mulaaxado muhiim ah oo kolley qofka tegeyna uu dareemi karayaa qofka wada cid daciifa ah, xukunkiisu waa maxay dadka had iyo jeer dhallinyaradae xoogga ahe tagaa way yar tahay inta keligoo tagtaa laakiin sida qaalibka ah wuxuu qofkaa xoogga ahi wadaa oday ama islaamo ama wax isjiidanayo rimoodoo badanoo ku xidhiidhsan ayuu sida qaalibkaa ah qofku wadaa dad noocaasahoo uu dalandalinayo marka xadiidkan aynu iminka dul taaganay ibnu cabaas waxa uu tilmaamayaa qofka xoogga lihi kol haddii uu dadkan wado isjiidanaya isna waa la xukunuun nooca qadimayuu ku jiraa laba kan ibnu cabbaas ducafadii la qadime markaa guuragal in musdelifo uu kaga tegi karo mino dabcan wax camalaho laga qabanaya ma jiro isla habeennimadaa buurtiiba markaa habeennimo lasii tuuro habeennimo loo dhaadhici kara xaramka waaya makaanu lwuquufi yakunu fii ayi juzin min musdelifa cinda almashcar alxaraam nafku ha sheego laakiin dee nebigu waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam musdelifa halkanaan istaagay laakiin intaa xuduuddeeda ahayd musdelife habeenkaa waa loo wada hoyan karaa waa lagu sii tukan karaa waa lagu sii nasan karaa ee mashcarulxaraam oo qura musdelifi ma aha xuduud bay leedahay carafa oo boodh loo sameeyey yalowa ama hurdiya musdelifana boodh had iyo jeer isagana basaliya bay u sameeyeen minana boodh cagaaran bay leedahay macnaa astaamo ku wareegsanoo lawxaad waaweyn oo ku wareegsanoo qofku uu eegi karayo inuu xuduuddii ku jirayo inuu ka baxsan yahi xukmu lmabiit culimmadu waa isku khilaafeen xukunkiisu alka hoyaatinkaa loo hoyanayo qolyaha qaarkood waa sunne bay idhaah qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin hoyaatinkaa la-aantii xajkuba ma ansaxayo oo iyaguna dhanka kaley tegeen qowlka dhexdhexaadka dhexdhexaadkaahi waxa weeye in hoyaatinka musdalifa uu waajib yahay hadduu qofku ka tagana dhiig ku waajibay وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu nagu yihi lاa تrmu الجمرةa buurta ha tuurina xatىa تطلca الشhaمس jaray qoraxdu mudh soo tidhaahday soo baxdo rawaahu الخaمسaة إlا النساaي وفيihi انقطاac xadiidku sanadkiisu waa kala go-an yahay inkasta oo aimo badan ay tilmaameen inuu xasan yahay oo la xidhiidhiyey waa la dariishan karaa wa can caaishata radia allaahu canha qaalat caashi waxay tidhi arsala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diray biummi salamata xaaskiisii ummu salama ayuu ihi sii soco laylata anaxri habeenkii gowraca habeenkii la doonayay subaxdii in wax la gowraco waa habeenkii ciidda wey iska sii dhaqaaji buuhi faramat way tuurtay aljamrata buurtii qabla alfajr waagii oon baryinba ayay musdalifo ka soo guuro gashay mino oo dhan dhaaftay buurtiina kusii dhufatay uma madat markaasay iska sii socotayoo faafaadat kolkaasay dawaafkiina la timi way sii dhaahdeen nimadiibay sii socotay oo ay sii gashay halkee maka iyo kacbadii xadiidka ibnu cabaas wuxuu ina tusinayaa waktiga la tuurayo buurta mar maalinka ciidda ogowo waxa la tu saddexda buulood midun baa la tuuraya taasina waa ta xagga maka uxig markuu qofku dhinaca hawd bari ka soo socdo ee mashaacirta uu ka yimaado ee uu musdalifo soo dhaafo mino soo dhaafo halka mina ugu dambayse maka uxigta ayay saddexda buurood ku yaalaa labada ka u horeeya wuu soo dhaafaya wustaa suqra iyo wustaa ta xagga maka u xigta oo dhammaadkeeda midiba ay ku dhammaato markii ay ka bilaabmayso taasumaa maalintaa la tuuraya buurta saddexda uxig mana kala fogfoga wax yar bay isu jiraano boqol boqol tallaabo iyo meelaha ugu dhawaan boqol iyo konton wax dhinahaasay isu jiraan aa laba boqol wax noocaas ta u maalintaa la tuura laydhaha jamratulcaqaba labada buuroodee kale waa dhaafay kollay dee hagitaan badan bay u sameeyaanoo in askartaaba ku tilmaamaysa inaan halkan la tuurayn maanta ay xidhanta oo calaamad karaasa bay saarayaan marka ta u shishaysa ayaa leyl cagaarani ka baxaya la tuuri karaa wey macnaheedu qofka caadiga ah macnaha aan wax cudurdaara lahayn ee xaaladiisu caadi tahay qoraxdu intay soo baxday kadib inuu tuuro wey too dhagax baa lagu dhufanaya habka lagu dhufanayo arki doonaa xadiidkaasi sidaasuu tilmaamay in waktigeedu yahay bacda duluuci alfajr wa bacda uluuci shams qoraxdu intay soo baxday kadib xadiidkan caaishana wuxuu ina tusinayaa intaan waaguba baryinba in la tuuran karo waxaa lagu kala farqinayaa dee qofkii aan cudurdaar lahaynna qorax soo baxaha la sugo qofkii cudurdaar lahina salaada subax ka hor buu tuuran karaa adigu waa habeenka gelinkiisa dambe un um. ayay markaa ashaaficiya walxanaabila bidukuuli nisfi tani min leylat naxr kol haddii habeenka gelinkiisa dambe la gaadho buurtaa waa la tuuri karaa ama waa loo dhaafi karaa wa qaala bnu qayim wاladii dalat calayhi suna inama huwa tacjiil bacda kaybuubati اlqamr la nisf walaysa maca xaddihi binisfi daliil ibnu qayimna waxa uu leeyahy daliilku wuxuunu ku arooray uun dadka rugsada lihi inay kasoo guuraynayaan musdelifa oo ay tuurayaan buurtan mar haddii dayaxu dhacay halka looga bilaabaya waa dayaxoo dhaca habeenka kala barhkiisa iyo dayaxa oo dhaca waxaan filayaa inuu malaha dayaxoo dhaca horeeyo kolka aada soo xisaabiso labada dayax imisaa udhexeeya habeen labada habeen xalayto goortu soo baxay iyo caawa goortu soo baxayo imise daqiiqadood baa u dhexeeya ya wax qiyaasay ma leedi haddii aydaan halkaa qiyaasin aafaaqdaba mayo aydaan akrin iyo kownka ah, fi malakuuti samaawaati walard ilaa casharadan kownka in la akriyo wey weligaa un daarha ku jirin oo maad odhan iyo xidigaaba miyaan kor u eega waa inaad garan karayso xidigaha soo baxay iyo midabaday leeyihiin iyo kuwa waxaan oo dhan waa iyada qudhigeeda duruusa kuwanaynu akriyayno kalaa shan iyo afartan daqiiqa udhexeeya xalay waktigu soo bixiyo caado saan filaya mar aan qiyaasay saasay marka dee toban kolka lagu dhusto shan iyo afartan maxay noqonayaan imise saacadood waxaan adigu markaad soo ururiso tan ibnu qayim uu sheegayo tan madaahibtu sheegayso waa laga yaabaa inay qadiman tahay oo ay horeyso saan filaya taa ibnu qayim xadiidka caaisha waa ka saxiixsanya buu ku ui xadiidka ibnu cabaas haddii ay markaa eh, eh, iska hor yimaadaan sharciga waa suuragal laakiin marlayba dadkaa ducafadii saasay u qadimi karayaan waaya laakiin dee berigaa ah xaaladdu iska caadi bay ahayd uu nebigu lahaa xaasaskiisa iyo dadkaa maatida iska sii socde iminka dee qofna islaamkiisa iyo daciifkiisa sii soco odhan kari maayo leanna wuu ka halaabayaaba <laughs> habeenka dadku waa daruur inay kala lumaan qofkii tegey wuu og yahay kii tegi doonaana wuu arki doonaa habeenkaa ciidda ee musdelifo la joogo dadku waa iska dabaajir ilaahay dartii bay u dib jir yihiin qofkuna wuu soo yaro dayoobaya wuu soo daandaamaya qiiqa iyo saxmadda daraaddeed marka waxaa laga yaabaa qofku hooyadii ou waday iyo aabihii ou waday inuu idhaahdo sii yar fadhi an halkan shaah koobkaa kaaga soo qaada ka halkaas qarnaya ina odaygii iska dhaqaasiyo ama uu is halkan u yaro kaadita soomaalidan had iyo jeer mushkiladooda waxa weeye hadduu dhaqaajinayo kuma odhanaya waxaasaa yeelaya maxaad intan uga sheegaysaa buu leeyay waad ka garanaysaa dabeedna halkanuu ayuu tegayaa biyahaa soo qaadu is suuligaa galbu is odhanaya meeshiibuu garan waayaya kii kalena halkii uu ku ugu yimi ayuu ka waayaya dabeedna way iswaayaya qofkii keli ahaa u la soo safray baaba ka lumaya markaasa sub marka la isugu subaxdii inta isyahinaysa ama isyaboohinaysa maxay wacdi dhegaystaan markaa microfoon ku wacdiyaysa wuxuu kuleeyahay waxaad min fadlag iiga sheegtaa odaygii hebel hebel baan la ahay <laughs> hawsha u badane maalintaa la hayaa waa yabo arbal ii yabo kanaa iga lumay ma jirta lacag muusidan meel garan maayo u anbaday dee ninka la qabsaday wuxuu leeyahay war wuu iska soomaalida meeshoodunbu soo yaboohino waa la keeni doonaaye adeer dee xoola maaha waa bani aadame uu iska imana iska fadhi markaasina uu kula yaabay ini ku diganayu ku arkaya haddii kale adaa lumi adiguna haddaad doon doonto <laughs> adna waa sii lumi doonta marka labadiiniba midiba meel buu ka dhaci almuhim marka hadday majmuuca wada socoto dadku si caadiya ayuu maaragtay lagu talagalaa saddex saddex qof iyo shan wax ka badan isma heli karaan intooda faraha badan way iswaayeen aakhirka gelinkaa ah hore oo dhan maalinka ciidda ayaa meeshii mukhayamkii lalahaa ayaa inta badan la isku soo urursanaya say dadku kolba qof loo keenayo kolba qof laakiin dadka mutacalimiinta ay kolley meeshu maab bay leedahay maab ay daa'irad weyn oo dhexda ah oo wareegsan loo anta haahunaa la idhaa oo maabkaasu weliba qofkii dee xisaabaadka wax ka garanaya maabkaasaa ku soo hagaya mukhayamka marka hore iyo calaamadiisa kolkaad sii eegto hadhowna maabka eegto mukhayamkaagii dhanku kaa xiga inta mitiruu jiro inta wadaad ka laabanayso wuu kusoo hagaya maabasa isu daba xidhiidsa may u sameeyeen aad bay ugu dadaaleen runtii wa can curwata ah, intaa raqamka shanaad wuxuu ku aan ku noqonaya wuxuu kusii tilmaamayaa maca annahu min araxmati walyusri alcamal bixadiidi caaishata fi hadihi alazma alatii tadahamat fiiha acdaad alxujaaj wawujidat almashaqa alcaiima cinda ramyi ljinaar dadku macnaha kii cudurdaarka lahaa iyo kii aan lahaynba inay iska sii guuro gala geli karaan oo waaga ka horba ay kasii dhaqaajin karaan musdelifo qaybi sii tuuri karto oo xujaajiyo farabadatay daraaddeed taasuu yaro fasaxaya oo inta faraha badan fataawa badan bay sameeyaan wixii aan aada u adkayn waa fatwo jamaaciya ka sameeyaan culimada sacuudigu oo mar walba waxaad arkaysa sanad wa inta faraha badan iyadoo fatwo cusub la keenay oo laleeyahy arrinkii halkaasa ahaa markii la arkay in meesha cidhiiri noqotay dadkii qaadi weyday yajuusu wa can curwata bni mudaris radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi man shahida salaatana qofka goobjoog u noqda salaada yadan haadihi ee tana bilmusdalifa musdalifa qofka uhoyday ku tukaday salaadii subax salaaddu waa salaadii subax man shahida qofka xaadiray salaatana haadi salaada iyada subax qofkii ku tukaday bilmusdalif musdalifa ku tukaday fawaqafa macanaa a fawaqafa macanaa nala joogsaday musdalifa xataa nadfaca ilaa aanu ka dhaqaajino salaadii subax buu tukaday waa ducaystay dabeedna u dhaqaaji waqad waqafa bicaraf isagoo carafana waktigaa ka hor soo joogsaday habeenka qaybtiisii hore soo joogsaday ama maalinkii sagaaloodka soo joogsaday laylan aw nahaara habeennimuu buu carafa soo joogsaday ama maalin buu soo joogsaday macnaha laylan waxay sheegaysaa haddii maalinkii sagaaloodka qofku haleeli waayey ama uu meel kale ku habsaamay oo carafo habeenkii ciidda qaybtiisii hore tegey habeenkii ciidda soo tegey waa inu ansaxaysa aw nahaaranna waa maalinkii ka horreeyay sagaaloodka faqad tama xajhu kaa xajkiisii u dhammaystirmay wa qadaa wuxuu gutay tafatahu wixii saarnaa xilkiisii waa gutay uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcatiiq macnaha tafadku aayaddu ku sheegan yihin qofkani xilkii saaraa waa gutay wuu iska reebay culayskii intaasuu israaciye nebigu qofkii ku tukada macnaha salaatana wuxuu ku fasirayaa salaat alfajri bimusdalifa haddii maaragtay lagu fasiro salaadii laysku jamcinayay cishaaigii iyo iyo maqribkiina dhib male taana waa lagu fasiri karaa qofka musdalife ku tukaday habeenkii ciidda salaadii maqrib iyo salaadii cishaaye lagu jamcinayay ama salaadii subaxba musdalife ku tukaday carafana soo wuquufay wuquuf sideedaba marka la leeyahay macnaheeda ha u fahmin eraygii af carabiga un ha raacin ahaa istaagga nin baa igu lahaa taa dadka ku baraarujiya waa mulaaxado muhiime eh. haddaad u fahamto un in la istaago oo marka carafana la taagnaanayo un marka musdelifana la taagnaanayo un dee waad kadeedmi wuquufka waa joogid wey ama soco ama fadhiiso ama seexo ama taagno wuquuf waxa weeyaan in halkaa camalkaa lagu guto muddadaa loogu talagalay aada ku jirto un wey ile qofka bani aadamkii ma taagnaan karee qofka musdelifo wuquufay salaadii ku tukaday carafo soo wuquufay xajkiisii waa dhammaystirmay faqad tama xaju xajka qaybihiisii ugu muhiimsanaa wey oo dee carafa ku jirto ila weli muu dhammaystirmin oo taxalulkii lama gelina waay maa yuukhadu min alxadiid xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa waktiga carafa lasoo wuquufi karaa inuu yahay maalinka carafa culimada qaarkood gelinka horey ku sheegeen laakiin kaasi waa qowlka xanaabiladu raajix maaha sida raajixa waxa weeye maalinka sagaaloodka gelinkiisa dambe iyo habeenka ciidda intaasaa wuquufka carafa la samayn karaa waktiga carafa waxa weye maalinka sagaaloodka gelinkiisa dambe duhurkiiy wixii ka dambeeya iyo habeenka ciid oo dhan intaa waad soo joogsan kartaa carafa hadday dhacdaba qofka in jiddo iyo meelahan lagu xandhibo dadku markay jiddo ka imanayaan lama ogola inay yimaadaan qofka xaajiga mooye qofka muqiimka madiine ku ahay inuu yimaado maalmaha xajka lama ogola saxmaddaa la yaraynaya dabeetana isbaarooyin bay udhigaan oo way xidhaan marka hadduu qofku isdaa meel kale kasoo wareeg oo waktigu ka dhaco oo habeenkii ciidda uu carafo ku soo beegmo oo ay u joogsato inuu musdalifo tago iyo inuu carafo tago oo labadaa wakti ugu qaybsamo uu waayo muxuu yeelayaa carafuu tegaya carafo ayuu habeenkii soo wuquufaya marka hadday qoraxdu uga soo baxdo habeenkii oo uu ka dhamaado habeenkii tobnaad intaanu soo gaadhin musdalifada ayay qoraxdiiba ka ka soo baxday dee neefun baa ku waajibaya laakiin haddii carafi dhaafto dee musdelifa maxay u taraysa xajkiisii sanadkaa u dhaafaya dee alxaju caraf xajku lafdhabartiisii halka laga tirinaya waa caraf arkaantii mid kamida wey waa isagoon soo xidhanba oo kale marka inuu qof saa u xisaabtamo wey waaya marka sidaasuu xadiidkani tusiyey qowlkaa jumhuurka ayaa saxa faqad tama xaju xajkiisii wuu dhamaystirmay kol hadduu musdalife iyo isku soo daray carafa waa axkaanta inteedii badnayd wey waqadaa tafatah tafadku timihii iyo ciddiyihii iyo uskagii iyo wixii uu iska nadiifinayey markuu ixraamka dhigayo wey tafadka qofku ha isnadiifiyo haka eh, muri yidhaahdo haka iska safeeyo wixii uu iska rifayo iska reebayo ila markuu xalaaloobayaabay arrimahaasi u banaanaayeen waa bisabab lixraam min shucuurin wa adfaarin wa ardaanin camalkiisii wuu dhammaaday mucdamkiisi waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa qofka haddii carafa dhaafta hadalkeeda daah ayimada qaarkoodna dee musdelifiya carafaaba la israaciyey bay leeyihiino waa qoladii lahaa arkaantay ka mid tahay musdelif laakiin sida raajixa waa dhinaca kale fuqahadu waxay ka faa'idaysanayaan xadiidka iyagoo ka eegaya si diiblile si hoos manaa si daqiiqa u eegayo xeel dheer caraf wuquufkeedun baa shardiya wuquufun buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo musdelife iyo taa macnaheedu waxa weeye in uu ogyahay xataa carafo shardi maaha bay leeyihi ee kol hadduu wuquufkaa soo sameeyo waa loo tirinaya salaatu subxi in musdelifo uu ku tukado weeye qofka iska xooga ah ee aan mushkiladaystayn waxba dhib ku ahayn in halkaa iskaga soo tukado oo dabeedna uu ka soo dhaqaajiyo fi lxadiidi tartiibu acmaali manaasik اlxaj waannahu laa yuqadimu shaya calaa shayin acmaasha waa in sidaa loo tartiibiya intaad kari karto inaad ku dadaasho wey wax dee adkaado oo ruqsad laga helo mooyaane fiihi jawaazu tacbiir can tamaami shay bilitmaami bibacd shaygu markuu iska dhadhawaado wuu dhammaaday waa la odhan karaa buuri waayo xajkii oon dhammaana weli waxaleen ayaa nebigu yihi qofka carafo la yimid markaa wuquufkii carafo soo sameeyey kii musdelifa mabiidkii xajkiisii u dhamaaday macnaha mucdamkiisii wa can cumara radia allahu canhu qaala cumar wuxuu ihi ina almushrikiina nimankii gaaladahaa ee reer quraysheed ama gaaladii carabeed kaanuu waxay ahaayeen laa yufiiduuna musdelifo kamay tegi jirin xataa taluca shams jeer ay qoraxdu soo baxdo wayaquuluuna waxay odhan jireen ashriq tabiiru ashriq iftiin oo qoraxdu ha ku qabato sabiiru yaa tabiir buurta halkaa ka muuqatee tabiir la idhaahdow qoraxdii ha kaa muuqato aan qoraxda kaa aragno kaymaa nukiiru si aan usoo dhaqaajinno intaasina riwaayanka qaar bay ku jirta ina anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu khaalafahum wuu weydaartay sidoodaa muu yeelina wuu ku khilaafay fa afaada musdelifo wuu ka soo dhaqaajiyey qabla an tadluca ashams intaanay qoraxduba soo bixin markuu salaadii subax tukaday buu ka soo dhaqaajiyey sida dee la ogsoon yahay nimanka gaaladu way ku soo xajiyi jireen baytullaahi alxaraamka wixii ka horreeyey sanadii sagaalaad sidaad ka akriyi karaysa suuratu tawba qaybaheeda hore sanadii sagaalaad baa laga xaaraantinimeeyey gaal in uu yimaado xaramka ilaahay xarameynka inuu yimaado sanadkaasaa laga mamnaacay waxyaabihii ay ka sii hayeen weeye diintii nebi ibraahim weynaynta kacbada iyo xaramka iyo bilaha xurmada leh iyo xajka iyo cumrada waxyaabaha ay ka sii hayeen buu ahaa laakiin waxaa la ogsoon yahay dadka had iyo jeer marka waktigu ku dheeraado isbedeladaa bata alam yani liladiina aamanuu an takshaca qulubuhum lidikri اllahi wama nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl faaala alayhim mad faaala calayhim اlamad wakaiiru minhum faasiquun uma qasad qulubuhum wakaiiru minhum faasiquun faqasad qulubuhum wakaiiru minhum faasiquun waaya waktigiibaa ku dheeraado qalbigoodiiba engego faasiqiinba in badanoo kamidii noqoto marka waata dee nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxeixa uu ku tilmaamayay ummadani markay boqol sano joogaanba inuu ilaahay usoo saarayo qaar diinta u cusboonaysiiya marka la cusboonaysiiyo shaygii sunnada ahaa maaha in wax cusub lala yimi wax cusub in la keenay maahe kii la ilaaway ama duugoobay ama dadku ay dhaska ku daadiyeen unbaa laga afuufaya taa waxaynu uga jeednaa waktigaa dheeraaday iyo muddadaa dheeree rususha ay ka maqnayd iyo kufrigaa iska sii socday iyo caadooyinkii iyo kudarsigiioo batay daraaddeed wax badan bay ku dardareen waa kii nebiguna lahaa wuxuu ilaahay ii soo saaray diintii nebi ibraahiime dadku qalloociye si aan u toosiyo ilaan ambiyadaasi islaami manhajkoodu ahaa kii unbuu kusoo khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii isku manhajkaas manhajkaasoo dhami waa dad isku aftirsiimo ah marka way qalqaloociyeen waxbay ku dardareen waaya haddaba waktigan musdelifo laga yimaadaa haddii uu ahaa subaxa kadib iyagu waxay ka iman jireen marka qoraxdu soo baxdo halkaasaa lagu bariisanayaaoo buur fabiir la idhaahdo fabiir marka musdelifo laga soo socdo dhinacaa waqooyi bay ka haysa xagga maka waa buuraha u dhaadheer ee iminka taawaradan isgaadhsiinta iyo waxa ay saareen ayay u badan yihiin markaa buurtaasiba qoraxduna had iyo jeer markay soo baxdo sida la ogaya meelaha u dheer bay qabataa ila dhinacaa waqooyi iyagoo soo socda buurtaasi eegan jireen waxay odhan jireen tabiirow horta iftiin aan soo dhaqaajina ashriq tabiiru kayma nuqiiru aqaara yuqiiru iqaarada waxaa weerarka halkuna had iyo jeer markuu wax weerarayo waa gabaara gurdeeya dee wuu fara badan yahay xujaajuna dee waa dad iyaguna sida mawjadaha sidaa colkao kale u soconaya ama camalka iyaga aanuu soo weerarin maadaan usoo dhaqaajine noo iftiin bay odhan jireen ashriq waa ficil amarka sabiiru waa munaade calama oo xarfu laga gooyey markaa macnihiisu damaduna xaggaasay ka socotaa waa damadii mabnigaayada munaaduhu wadan jiray ashriq yaa sabiiru qaar buurtaasay iftiinaan mar waxaynu celinayaa su qofku yarataa la nebigu wuu khilaafo calayhi salaatu wasalaam intaan sabiilkii iyo qoraxiba isarag buu ka gudbayba qoraxda wuxuu ku beegay iyada oo markaa meeshii buurta waktigii la tuuri lahaa buu ku hagaagay qabla afaada qabla an tabluca shams marka ereyga afaada dhowr meelood buu ifaadadu ilaa saddex meelood baa nusuustu ay ku tilmaamaysa ifaada waa butaaca afaada almaau baa laydhaa biyihii baa soo butaacay dadkuna marka uu isaga oo fara badan sidaa u siqayo biyuhuu shabbahaya dad kaa badan iyo biyo kaa badan masoo lama odhan waa laba mawjadood oo wey markay carafo ka soo socdaan dad ama subaxdaa musdelifo ka socdaan haddaad meel dheer fuusho aad sidaa u eegto biyo hiraya unbaad moodaysaa saa u say isu dhex qaadayaan marka carafo laga soo dhaqaajiyo ifaado waa laydha siduu ilahay yihi uma afiidu min xaytu afaada annaas marka musdalifo laga tegayana ifaado waa la idhaahdaa kanuu laa yufiiduun marka baytullaahi alxaraamka la dawaafayana ifaado waa la idhaahdaa sida loogu magacaabay maxay dawaafulifaad dawaafulifaada la saddexda meeloodba musalaxaasi u jira sidaasuu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sunadii nebi ibraahim ay ka tegeen buu soo nooleeyey marka waktigaa isagu dee iska himamowga ama hiimse hiimsaha ayuu halkaa ka soo dhaqaajiyey waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa diintan islaamku waa diin mustaqila iskala dowra namuudajiya doorkeedu waa door tusaale inay noqoto oo khadka islaamku isagaa jeexe looma jeexo marka cid walba innagay nagu dayanaysa dadkii lagu dayan lahaa innaga ah laakiin inagu ma nihin kuwii dabadhilif noqon lahaa in fara badan baa nusuusta ka arkaysa khaalifu lyahuuda wanasaara wakhaalifu lmushrikiin in lagu daydo dhaqankooda iyo wixii diin a ah maya waxaa laga dayan karaa wixii dee la xidhiidha masaalixda adduunyada iyo iyo wixii horumara wixii fikrad iyo horumar la soo kordhiyo adduunyada waa aqoon la gaadhayoo cid walba waa waa xikmad laga faa'idaysan karo o laga qaadan karo taasi dadka dhex bay u tahay laakiin wixii diin iyo dhaqan iyo sibqad ah muuqaalkay dad iyo ummad yeelanayaan ummadda islaamkaa tusaale ku ah waaya saddexdaa ifaadana waa kaa kuu sheegay faslun fii ramyi ljimaar fasalkani wuxuu ka warramayaa buurihii la tuurayay waxaynu iminka ka soo dhaqaatinay musdalifa waagii baa bariyey minaa lasoo dhaafay maalinkii ciidda subaxii baa waxaa la ysu diyaarinaya in buurtii aynu tuurno buurta dhinacee laga tuuraya waktigee la tuuraya kayfiyadee loo tuuraya imisaa lagu tuuraya maxaa la odhanaya marka la tuurayo waxaasoo dham waa wax u baahan inaad isdul taagto aljimaar atajamur huwa atajamuc waa urur wey urur dhagaxaantuna way ururaan dadka tuurayaana way ururaan buuruhuna sida aynu soo sheegnay waa saddex wax buurayna ma jiraan imikeeda waa bariishyo berigii hore lafa yaryaroo tuuro yaryaroo taagtaagan bay ahayd saddexdan meelood oo la tuurayay laakiin dee kolkii saxmadii badatay ee eryadii cidhiidh isla noqotay waa tii la waasiciyey waktigii hore cabdicasi joogayba haddana mar dhexe ayaa dhowr iyo lixdankii laga dhigay ah, labadan kubri ama labadan birisha aynu arkayno sanadkana markii aynu kasoo dhaqaaqaynay bay dumiyeen iyadana waxay ku wadaan inay saddex ka dhigaan ama afar isa saaran sida masaajkeenan saddex u yahay iyo saddex iyo afar door oo laga tuuraya ayay ka dhigayaan manaa eh, dadku sidan imika masaajku iyo unbaa loo dhex maraya oo biriishadaa waaweyn godkan yara inagu toosana imika masaajka halkiisan banaan sidaasoo kale unbay u banaantay buurta la sheegaya imika sidaad lahamidaa u socoto iyunbaa eriyadaa yara daloosha iyo gidaarkaa laga taagay unbaa lagu garaacaya halkii ay sii ahayd unbaa calaamadii laga sii sameeyey sii ay u suurogeli geli kara tuuridii oo dadku u mari karaan oo la isu ciriiriin kor iyo hoos iyo meento dhanba looga dadku kala yaraado una sii dhaafaan marka isagu dee waxaabuu yaro qaatay tii soomaalidu sheegi jireen wayarjic awalu taariikhi ldimaaq ahalaa ilaa cahdi ibraahim alkhaliil calayhi asalaatu wasalaam taariikhda buurahani waxay u noqonayaan waktigii nebi ibraahim markuu yidhi wa arinaa manaasikana ilaahay una tusi meelahaanu ku cibaadaysan lahayn ayaa ilaahay malaga raaciyey malagii ka caawinaya handasada iyo habka uu marka horeba u dhisayo kacbada ayuunbaa iminkana tusiyey eriyada ah mina iyo musdelife iyo jamaraadka iyo carafo iyo intaa isagaa tusiyey isagaa mutawif u ahaa xiinamaa carada lahu shayطaanu fi hadihi lmawaaqif halaa liyutniihi can amri اllahi tacaala fi dabxi ibnihi ismaaciil faxasabahu wa darada اlmashaacir wالshacaa'ir fi اlxaji hiya cibaadaat lilahi tacaala watadkiir baxwaali cibaadi اllahi الصaalixiin waa dikriyaat xusuus weey xusuustaa ayay tahay oo la xusuusanayo saalixiintii hore iyo dhacdooyinkii hore iyo taariikhdii oo lasoo noolaynayo magacoodii iyo wanaagay sameeyeena khaalidkii waaraya marka shaydaan baa halkaa ka soo baxo dabeetana waa la eriyo isagu qisadii shaydaankaabukee lakiin qisadaasi dee daliil ma leh in halkaa shaydaan uu ka soo baxay saddexdaa meelood ma iyadu daliil ma leh marka saddexdaa meelood baa la tuuraa oo godkaa loogu talagalay iminkaa wacan ibni cabbaasin wa usaamati bni zaydin radia allahu canhum qaala waxay yidhaahdeen lam yazal innabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu muu daynin yulabii inuu talbiye akriyo labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak talbiyadu intaasa ahayd uu nebigu akhriyay ka sugnay yulabi talbiyadaasuu akhriyay markuu soo xidhay camalka ilamaa iyo xataa ranaa jeero dhagaxa ku dhuftay jamrat alcaqaba buurta karinta leh buurta caqabad iyo tuurta yar leh oo ta xagga maka u xigta ah taa marka ku dhuftay rawaahu albukhaari xadiidku wuxuu tusinayaa min marka la xidho laga bilaabo ilaa maalinka ciidda barqadaa marka lagu dhufanayo buurta inta ka dhaxaysa shaqadu waa talbiya markaasaa la joojinayaa takbiirtii ciidda la bilaabayo xikmaduna waxa weeyaan waa shicaarka iyo muuqaalka iyo halkudhigga qaaliga ah ee cibaadadan xajku ay leedahay jawaabaad ku celcelinayso wey inaad isdhiibtay ood ilaahay u waxiday oo yeedhmadii nebigiisii nebi ibraahim aada ajiibtay waadin fi nnaasi bilxaj u yeedhi inaad ka jawaabto markii uu dhawaaqay inaad leedahay adiguna labayk allaahuma labayk ku ajiibayo hoy ku iriyo hoy ku iri waktigaasu istaagaya waktigeeda saa darteed baa dadka sii gelayaana talbiyada akriyaya kuwa ka soo noqonaya soo tuurayna takbiirta akhriyaya labadaa qolaa isweydaaranaya waa madhab اjumhuur waa sidaa weeye wa minhum alcayma abu xaniifa washaafici waaxmed ah, saasay u badan yihin mar hadduu daliil shayga ku soo arooro daliilkaasaa loo qaadanaya ah, min minan ilaa carafa famaa taraka talbiyata xataa ramaa jamrat alcaqaba ila anahu ah, yukliطuhaa bitakbiiri watahliil mararka qaarkood bay dhacaysa inuu takbiir iyo tahliil ku dhex daro laa ilaaha ila allah wallahu akbar inuu ku dhex daray mararka qaar marka waxaynu ku jirnaa ramyuljimaar buuraha iyo tuuridooda oo runtii dee axkaamtooda laftigeedu kafiir ay u baahanta oo haddii qofku uu isweydaariye ama uu ka tagaba dee neef baa ku waajibaya markaasi uu waajibkaa aanu u lumin in u dayicin oanu ugu gaboodfarin sidii nebiga inuu ugutaa calayhi salaatu wasalaam tii baynu ku dhex jirnaa allahu subxaana wa tacala